qofkay waxa weeye an yarwiya inuu wax ku warinayo biha iyada oo yacmala ku camal falayo shaksigu waxna ku warinayo dee an yarwa biha oo la yidhahdo iyadna waa dabdi wa annaha waxaa kaloo xaq weeye annaha ijaasadu duuna samaaci samaac inay ka hoosayso lisalafi cinda salafi wastawayaa way isnaadeen samaac iyo ijaasadii ladaa unaasi dad agtood alkhalaqi khalafkaasiisa khalaq oo dhan maayo waa dee dadka khalaf kamida agtooda way ku siman yihiin baa cayana maa ajaaza walmujaaza lah aw da wamaa ajaazahu qad ajmalah weeye cayana waa cayinayaayo maa ajaaza wixii uu ijaazeeyey ayuu cayinaya iyo walmujaaza oo wixii uu ijaazaynayey iyo walmujaaza lahu kii loo ijaazaynayey aw mase daakan oo waxa weeyaan mujaazulahu ayuu magacaabayaa cayinaya wamaa kii ajaabtahu ijaaseeyeyna qad ajmalahu waa duuduubay oo isaga waa ijmaaliyeyoo muu cayinin macnaha qaybihii ijaasada halkan nooga bilaabmay ama waacdii ijaasada markaa noocan imika koowaad muxuu ka dhigay waa markay ijaasa ijaasatu mucayanin limucayan wey wax mucayana la ijaasaynayaa ruux mucayanana waa loo ijaasaynaya matalan waaba isagoo dee ku yidhi shaqsiba ajabtuka kitaab albukhaariyi ama saxiixa albukhaariyi baan ku ijaaseeyey markaa shaksigii dee mujazulowga waa kan mucayankaa haddii dee shaksiga uu ka badan in dee markaa majliskiisiiba joogto oo kooban uu yidhaah waxaan idiin ijaaseeyey kitaab kulaana waa saasoo kale waa mucayan inuu mucayanku inuu ruux ka dhigaiyo taasi maha shardi kitaabkii laysu ijaasaynayeyna waa tan la magacaabay markaa waana dee kuwa ugu horeeyey marka aanay munaawalo iyo waxyaalahaasi jirin ee dee imaka halkan kumana sugna jahaala kuma sugna oo imaka jahaale laga jaahiliya labadii dhinac midna oo hadha u keenta dee ishtibaha keenta ama loo diiday ijaazada caynkani tan kuma sugno taas iyadu waa mid ama waxaaba weeyaan mujaazulahugii uu magacaabay oo waa mucayanba waa ruux mucayane maaha ruux mubhama ee laakiin mujaazkii laysu ijaazaynaya ama mujaazulihii ayaa mujmala oo matalan waaba isagoo ku idhi dee shaksi khaasaba ama dee cid khaasa ah uu ku yidhi ajastuka marwiyaati weeye wixii adigu aan warinayey ee riwaayo ulahaban ku ijaaseeyey marka mujaasalowgii waa kan mucayankaa laakiin wixii laysu ijaasaynayay ayaan mucayan maanta ahayne dee marwiyaadkiisii waa kan yidhi oo waxaa dee markaa iskaba badnaan kara yidhi waan ku ijaaseeyey taasina waa yadna qayb oo waana imaka beydkana labadaasuu ku sheegay oo wuxuu idhi ayana waa magacaabaya cayinayaaba maakii ajaasa uu ijaaseeyey waa xadiidkii imaamkii mujiizkii amada kitaabkii uu ijaasaynayey iyo walmujaaza lahu kii loo ijaasaynayeyba taas waa ah mid aw amase daakan cayana wuxuu cayinayaa daa kan dambe waa mujaazu lahugii walmujaaza lahugii ayuu cayinayaa oo magacaabayaaba wax mucayana wamaa ajaazahu wamaa kii ajaaza uu ijaaseeyahu isagoo wuxuu ijaasaynaya xadiis ama kitaab ahaana qad ajmalahu waa ijmaaliyo wuu caam yeelay oo markaa maxay noqonaysaa tan ijaazatu khaasin bicaam ama ijaazatu mucayanin ligayri mucayan weeye maya marka ijaazatu gayri mucayanin limucayan oo waxaan mucayan ahayn baa la ijaazaynayaa oo ama ayaa waxaa loo ijaazaynayaana ku mucayana ama waxaaba weeye ijaazatu khaasin ijaazatu khaasin bicaam oo wax caam ah oo cumuum leh ayaa ku khaasa loo ijaazaynaya taasna iyadna waa qayb oo waa noocba wey marka wuxuu uhi fain yucami muطlaqan aw man wujid yacto markaa labada suuro horta waa laba suuroo banaan iyaga agtooda ku banaan ee fain yucamim hadduu caam yeelo oo dee markaa waxa weeyaan mujaazilahuga ahayd muطlaqan xaaliya isagoo idlaaqiba ama xaaliyeekaas dee mid mudlaqa oo aan markaa wasfi gaar ahaaneed oo waxa weeyaan soo qayda aan laguga sifayn ee waa caam yeelay aw man wujid aw amase ajaasa waa u ijaaseeyey mawjida ruuxii la helay fii casri zamankii cidda ku sugan ahla casribuu wuxuu ijaaseeyey saxiixa waa la waxaa la saxiix yeelay cidin celintu taa la celiyo oon wax lagu warin wax simida waana la ictimaadsaday oo maxay sanaa wuxuu adigu dee ligayra mucayan ayuu wuxuu ijaasaynayaa biwasfi alcumuumna waa uu ijaaseeyey oo biwasfi alcumuumna waa uu ijaaseeyo waaba isagoo yajazu lilmuslimiina ma ajazu likulli axadba muslimiinta ayaan u ijaaseeyey shaksi kastaan u ijaaseeyey waana ka dhacda waxyaala ay la yimaadeen balibaamnawoy adkaarkiisa dhammaadkii cibaalo saasaa kuma sugan marka waxa weeyaan tan oo san buu ku caam yeelay waxa dee markaa wasfi xaasir ah oo ka soo koobaya uu raaciyeyna ma jirto sida dee marka beytka damba uu inoogu sheegi doono ma jirto ee taas buu yidhi amase waxaaba uu yidhi waa hasoo yar koobeen laakiin waa wax isna dee cumuumkiisu iska badan yahayoo wuxuu ku yidhiba dee awadajadtu liali casri waxaan wuxuu ijaaseeyey dadkii markaa zamaankeygan ahelkiisa ama sa dee markaa noogu sugan ajartu man wujida fii casri ma weliba ama man adraka casri dadka adigay soo gaadheen isku waktiga nahay ayaan wuxuu ijaaseeyey buu yidhi marka iyada taas khilaaf baa ku sugan bacdigood way isticmaaleen de kuwii waxay u isticmaalayeenna waa cawalfalay kuwa cawalfalaan rag madana weeyo maba yara laakiin waxay saxiix yeeleen suuradan inaan la aqbalin oon tan wax lagu warin oo ijaasada su ibnu salaax ka cabira dee asalkeeda dacfi ku sugayay tawasuca intan leegna iyo tasaabka ama tawasuca aad dee la aad la iska fallaarsae la iska fidsamayana dacfi kaley sii siyaadsanaysayo markaasa waxay saxiix yeeleen celin celiyo waana la ixtimaasay kalle waxaan filayaana hadalkiina w taqriib inagama dheeraba wey ma lam yakun cumuumuhu mac xasri faصaxiixan kalculamaa bimili marka wuxu uhi fain yucami muطlaqan aw man wujid fii casri صaxiixa radin bui ma lam yakun haddii aanu ahayn cumuumu cumuumkiisa marka hore uu yihi wain yucami muطlaqan maca xasrin xasri maci wax koobaya maci haddaanu hayno cumuumkiisa haddii wasfi xasrinayo soo koobaya uu la socdo fa saxixa suurada ijaasadii saxiixiyeen wadaalika kalculamaa'i ka qowlihi ajabtu lilculamaa'iba wey waaba qowlkiisii olinkii mujidka waxaa u ijaaseeyey culimadii bimisra ama bimisri masar ku sugnaydba ama dee taas ama magaalo magaalooyin ka mida ah culimadii ku sugnayd ayadu waanu ijaaseeyeyba iyada marka walow cumuum uu jiro dee ay badan yihiin haddana laftigan culimadii waa dee dadkii kaleen culimada noorta wuu saaraya marka magaalo gaar ahaaneed magacaabayna culimadii aan magaalada iyagu deganayn ama aanuba dhalan adigu dadkii ehelkeed aan ka mid ahayn buu ka saaraya marka culimadiina waxa la heli karo oo dhici karta magaalada culimadeed xataa haba badnaadeena waa wax la xasilin karayo marka cumuumkii waxaan usoo koobaya xasilinaya oo dadkaa ku dhawaynaya dee xataa cayin kuma dhawaynaya ayaa cumuumkii markaa laba socota markaa suurada caynkan ah ee cumuumkii wax xasilinaya oo jiro dee imaka misaalkan inoo dhigto oo kale taa iyada saxiix yeel buuri oo macnaa taa iyada way saxiix yeeleen iyada ay saxiix yeeleen bal haddii markaa ay arrintu tahay oo bacdigooda waxaa muqaadiciyood ka cabira umalamaayo iyo tan ah jawaabkeeda inay waxa weyan isku khilaafayaanoo oo wixii waa maxsuur mawsuufo weeyaanoo waa isagoo dee ilaa awlaada fulan ama ikhwata fulan baan u ijaaseeyey e wax dad la xasirin karo qimada yar ha kama badnaadeen haddaba wax la xasirin karo saa daraaddeed tan iyada way saxiix yeelen marka wuxuu leeyahy maa lam yakun haddaanu ahaanin cumuumu waa kii mujaazulahuga ahaa ine fa yucami mutlaqan bay noo horreyso waa kii mujaazulahuga ah hadduu caam yeelo mutlaqan xaaliya iyadoo wax qaydaya aanu laba socon haddaba haddii uu cumuumkiisaasi aanu noqonin jaasulowgu maca xasrin xasri maci haddaanu noqon weeyey markaas baa saxiixa raddu mactumid ay tahay ee iyada hadduu yahay maca xasrin fa saxiix fa saxiixan saxiixiyeen oo taas ka saxiixiyeen wadalika ka qawlihi ajirtu waxaanu ijaaseeyey dee lilculamaai bimisra w culimadii masr kuma sugnayd ama magaalo kale ayaanu ijaaseeye wey wasfi xaasira ayaa la socda tan ha la saxiix yeelo wey والجهل بالمجاز والمجاز له kalm yubayn bاshtiraakin afdala wاljahlu jaahilnimo laga jaahil yahay bilmujaazi wixii laysu ijaazaynayey laga jaahil noqdo iyo walmujaazilow kii loo ijaazaynayey laga jaahil yahay kalam yubayin waaba iyadoo la cadayn bishtiraakin wadaagsi ku u saaxiib ah aan laba cadayn afdalahu jahligaasi waa burinaya ijaazadii buu burinaya afdala jahliga hiyaaba dee damiirkiisa u celin maayo jahliga caynkaasi wuxuu burinaya ijaasadii ama abdila sa dee markaa meelo kala xarakaysan ama nusqooyin kale adigu guriyo kaa wax baatila kadig baadilna waa maxay wixii laysu ijaazaynayay ama wax mas-uula ah masalan waxaaba uu yidhi shaksin waaba shaksi mucayane ajastuka bacda marwiyaati buuri waxyaalihii aan warinayay bacdigood ayaan ku ijaazeeyey buuri ama waxaa u yahay kitaab sunan ee dhowr kitaabo kutubtaa sunanta kamidana riwaayo u leeyahy mid keliya maaha wax dee lagu garan karo waxaan uu jeedayna lama socoto haddii markii hore dalabo uu jira ama istidca ah ajisni dee matalan abi daawuud oo markaa yidhi ajistika sunan su-aashii waxay qaaliban jawaabta waafaqaysaa su-aashoo su-aashii horumaa lagu xambaarayaa taas wax cayinaya jira ee taasna ma jirto markaa kan dee markaa mushtaraka ee waxyaala ka dhexeeya ama magac mushtaragoo dhowr kitaabba ku dhici kara ayuu iskaba idlaaqay ki u ahaana lamama cabay iyada markaa suurada midaasku uu yahay wax mas-uula wax kasoo qaas ma laha ictibaarmaya buri wey taas waa mujaadiladu saas oo kale oo haddii mujaadiladii sahaal ay kuma sugan tahay oo waxaa ui ajastu bacda dalaba wey dalabada bacdigood amaba ayaan wuxuu ijaaseeyey bu yihiba ama waaba ku isagoo laftigee magac mushtarag oo dad dhawra ka dhexeeyo maxamed ibnu markaa cali baa buu yidhi waana dad badanoo maxamed ibnu cali la yidhaha oon wax ayaa jira wax midgaar ahaan si khaas yarayana muu raacin waxyaalaha caynkaasee jahli ama mujaaskii ama mujaasilahu uu ku sugayo xaggii ijaasadii iyada markaa wax ka qaad ma laha ee taas mid baadilo ku tiri wey waljahlu jahaalo filmujaasi wixii laysu ijaasaynaya laga jaahil noqdo iyo wlmujaazilow kii loo ijaazaynayeyba wadalika tani waa dee markaa amtiladin bay ka mid tahay ka lama yubayan iyadoo la cadaynba weeye kaan lam yubayan biishtiraaki wadaagsi kuu saaxiiba sidaasee kitaaba sunanba ama shaksi magaciiba maxamed ibnu cali oo kaleo la yidhaaho dee dhowrna ay jiraanba abdila waa adigu buri ama abdala jahligaasi waa burinayaa wey walaa yaduru ljahlu bilacyaani mac safiyatin aw lam yusaffix maa jamac wey walaa yaduru laakiin jahaaladii ijaasadii waxyeeli maayo aljahlu jahaalo laga jaahil yahay fil acyaani dadkii wax loo ijaasaynaya cayntooda ama acyaantooda laga jaahil yahay maca tasfiyati magacaw la magacaabay iyaday jirto oo tasmiyadoodii ay jirto aw lam yusaffix amase aanu shaksigu uga fiirsan oonu eegin maa jamaca wixii dalabkan ijaasadu ama waraaq ijaasada lagu qorayo ay kulansatay ee magacyahayd aanu eegin oo tanna waxaa baydka hore inoogu sugnaa mujaazadahuga haddii lagama jaahiliyey inaanay ijaasadaasi wax ka soo qaad lahayn markaas markaasuunu ka soo reebayaayo haddii dad la soo magacaabo magacyadoodu way dhan yihin ansaabtooda wixii mid kasta lagu garanayay waa la dhammeeyey shaksi baa loo soo qadimay si wuxuu ijaaseeyo magacyadii waa arkaa ansaabtoodii waa arkaa laakiin winsiyadooda iyo dee ma garanayo waxayntoodii buu ka jaahil yahay wuxuu ijaabteeyey taas iyadu dhib ma laha oo dadkii dee iltibaas kuma sugnaa meesha sheekun baan garanayn cayntooda waxay la midkiin dee mid miskii kale ee uu xaadiraya isaga wax laga maqlayeyba dee xagga riwaayada wax laga maqlayay ama samaaciisa laga soo naqlinayo shardi umay ahayn dadkan majliskiisa fadhiya inuu magacyadooda yaqaano iyo cayntooda haddaad ninka magaciisa aqoon bal wejigiis hadduu kusoo soo baxaba aanu garanayn dhawaaqiisina uu maqlay oo kitaabkii ama dee akrintii lagu dul akriyay uu maqlay waxay u ka warin jiray taas oo shardi umayn cayntiisa inuu shaksigan garanayo waa kan dee arrintii kalena buuxiye samaacii laga helay ama qira maqlayaba qiraadii sheekha lagu dul akriyayay ama taasoo kaley noqono kan haddii waxa suurada hore loo diidayay cidduu ahabaaba la garanayn kan wax loo ijaaseeyey markaa ee ama suurada dee ruuxii waa la garanaya waa ruuxan magacaabay maca tasmiya nasabkiisiiyo wixiisi la yahay sheekhu magciisiisa ama wjigiisa aqoon ama aan garanaynba xataa magaciisa haddii loo sheego ku yahay baanu garanahaynba yada taasi dhib ma laha waxa wey aw lam yusaixnu yusaixnu bimacnaa haddii dee tasafaxad macnaa nadara wata'amalahu weeye haddii la yidhaha tasafax alkitaabna oo kitaabkii markuu rugula uu eegeego taas bay noqonaysaaba marka waxa ay tahay tanna waa dee loo soo gudbiyeyoo dadkii meeshan ijaasada ku qornaa ama istidcaa waxay ka magacaabi jireen ay ugu soo gudbin jireen kuma qornaa muu wada hubsan oo muu eegin marka intay tiradoodu tahay ma garanayo magacyadii way leeyihin oo waa caadi laakiin isagiiba ama caynkoodina isagu ma garanayo bal cadadkoodi iyo waxyaalahaasna ma eegin muu eegin oo magac magaco muu eegin ijaazadii unbu ugu qoray suurada caynkaasna talabay dadka waa kuwana iskaba jooga magacaaban ee sheekumbaa markaa tiradoodii iyo caydkoodii waxyaalaha isaga ka jaahilah yada surada caynkaasana dhib ma lahaa ee ijaasadu way iska ansaxaysaaba wey walaa yaduru may waxyeelayo oo aljahlu jahli bilaa cayaan laga jaahilyahay maca tasmiyati maca wujuuci tasmiyati tasmiye weliba cala tacyiina iyadoy jirto oo kale iyadoy taas see lala jirto mise dee markaa sheeka macrifa la-aantiisa aan ka fahmi caaba aanu garanayn aanay taa waxba u yeeli jirin hadduu dee xaadiro majliskii weeye aw ama se lam yusafix muu u fiirsan oo ma eegin maa jamaca wixii uuriyey asmaadooda ahaa ee macnaa istidcaag ama dalabkii iyo waraaqdii ijaazadu ay kulansatay xaggii asmaadoodii mid mid maba eegin mid mid umuu eegin muu hubsan markii uu de la soo gudbin buu ijaazadiis kaga xariiqay iyada taasna waxa ma yeelayso waayo dadki waa dad mucayaniina isagun baa ka jaahila markaa taasi dhib malaha wey wa fi lasaxi afdalu in yaqul ajibtu man shaaa waman shaaa calayhi wa fi lasaxi qowlka sixada badan afdalu way buriyeen culimadu in yaqul hadduu yidhaaho ajadtu waxaan u ijaaseeyey man ninkii doona ee ninkii ijaasa iga doonaba waan u ijaaseeyey waayo jahaalo badan baa ku sugan tacliiqna waa jiraa shaqsi kale mashii'adii uu wax ku xidhayo oo markaa dad weliba la koobi karana maha waa dad aada u tiro badan oo la koobi karaya ninkii doonaba kol hadduu yidhi mashii'adoodiiba arrintani ku xidhan tahay jahaalo dadka caynkaasa laga jaahilina uu jiraayo suurada asax muqaabil asaxna waa in laiska ansaxayso ee way guuriyeen ijaasada caynkaasaba weeye ajartu man shaa waayo waman shaaa cali halkan cali baa idin taallaa madee nusqadana waa cali in la yidhaaho oo amase isagoo yidhaaha oo dadna waxay buriyeenba hadduu yidhaaho ajartu waxaan u ijaaseeyey man shaaa liman liman ruuxii shaa uu doono cali cali uu doono macnaa shaksi kaleu mashiicadii kuba xidhay ta hore waa ajartu waxaan u ijaaseeyey oo makaanuu waxaan u ijaaseeyey marshaa ninkii doona ee ijaazo iga doonaya baan u ijaaseeyeba san calina waa isagoo dee calin waa misaalune shaksi kala magacaabo fulan cidii uu doono ba waan u ijaaseeyey buu o kale mashii'adii kuga xiday taasna oo jirtu waxaan u ijaaseeyeyba marshaa cali ay niman ruuxi shaa uu doono caliyun cali waa shaa faacilkeedii cali uu doono ama shaksiga hebel uu doono markaasna waxbaan u ijaaseeyey buli iyadoo suurada caynkaasana waa ijaazo majhuul horta ijaaze majhuul weeye ajabta libacdi naas bay lamid tahay tacliiq shardina waa jiraa weliba dadkuna dad la koodi kara ma aha markaa surada caynkaasa cala alasax way buriyeen walow dee aynu xataa dee taqriibkiiba kusoo marray qoloynaayo maah oo ku camal falay oo iyagu ku tegay sida dee ibnu camruus iyo abuyacla markaa fara iyo mashiicada marka la helo tacliiqu mashiiu ku xidhnaayo marka mashiiadii la helayo jahaaladii kor noqonaysa walow jahaala imika jirtay laakiin marka mashiiadii la helo jahaaladii way kor noqotayba shaksigii markaa mujaazula hogaano marka mashiiadii la helo uu cayinmaya shaksi mucayan u noqonaya markaa dhib ma laha oo dee asaxna waa kan muqaabilkiio waa in bacdigood ay ijaazada caynkana ay sugeenba weye wasaxaxu ajaztuhu marka wamashaa caley wasaxaxu ajaztuhu inshaau ajabtu man shaar riwaayat ra wasaxaxu waxay saxiix yeeleen iyagoo ay saxiix yeeleen jamaca muxadisiinta ka mid ah ay saxiix yeeleen ajabtu hebel baan u ijaaseeyey ay ajabtu fulana wey hebel baan waxaa u ijaaseeyey inshaa hadduu doono riwaayatan riwaayada ma soo qaada waa riwaayata cani inuu aniga wax iga wariyo inuu wax iga wariyo hadduu doono aw amase waxaa buu yidhi ajabtu waan ijaaseeyey mashaa ninkii doona riwaayatan cani weli aniga wax layga wariye aminkii doono waanu ijaartay ha way saxiix yeeleen markaa waxay arkeen dee sixadeeda ayay arkeenba adugu walow dee ay sii horey marka waxay ku sugnaa iska iman karaan markiicadi ay tahay ee eh, laakiin haddana riwaayadan uu raaciyey ninkii doonayay inuu aniga wax iga wariyo ijaazadna ay ahaydba marka horeba dee shaksigan oo loo bandhigayo un hadduu doonayo inuu midkan sidaa wax kaga wariyin hadduu doonayo iska diidi jiray casiimka khasilo shafkigu ijaazeeyo siyaasada waxay ka dhigan tun shaksigana hadduu doonayo isagu doonayo dee fasax inuu ufasaxayo inuu wax ka wariyo oo kolliba muqtadal xaal baa taa ahaa wixii dee xaalku keenayo baa la caddeeyey leyihin markan riwaayo kol hadii tan lagu qaydo walow jaale ay iskama jirto gees ama dee uu iskama jiro laakiin riwaayadan la qayday baa si hore ka saaraysa oo ama ka soo soocaysa waxaanay tahay muqtadaa xaali rijaasa magacaabid la magacaayo ama caddayn la caddeeyo marka horeba iyadaa iska ahayd dee shaksigu in markaa wax loo ijaazaynayo mashiicadiisa mujaadka oo loo bandhigayo haddii de isaga mashiicadiisa baa lagu xidhayo haddii isagu doonayo nisaa hebel wax soo wariya ayuunba tanaftii oo la cadeeye weyo suuradan adugu marka riwaayata lagu qaydo way saxiix yeeleen buu leeyo kii hore kalamay xukum dhigin wasaxaxuu way saxiix yeeleen ajadtuhu waan u hadduu yidhaa inshaa hadduu doono riwaayatan dee raacitan inay ajadtuhu inshaa hadduu doono hebel ama riwaayatan canii warin aniga wax iga wariyo aw amase ajadtu waan ijaaseeyey oo man shaa ninkii doona riwaayatan canii warin aniga wax iga wariyo doona taa hore waa isagoo shaksiba la khidaabayo de ajadtuka inshita riwaayatan caniiba ana waa ninkii doona aniga inuu wax iga wariyo waxbaan u ijaaseeyey hadduu idhaa taas way saxiix yeeleen oo ra-aw waxay arkeenba sixadeeda ayay arkeenba wey waliidnu lilmacduumi fi lamtanac ثالثة الله سبحانه وتعالى أعلم والإذن بالمعدوم في الأقوم تنع saalidtuhaa jaza limawjuudin tabaca ijaazadii ayay noo socotay marka wuxuu yihi wal-idnu idan ama ijaaso wax loo ijaaseeyo limacduumin waxaan jirinba oo wax ku macduuma wax loo ijaaseeyo loo idmaa imtinaca u reebtoonaaday oo waa mumtanic fil aqwaa qowlka xooga badan saalida aqwaasha keeda saddexaadna saddexa qowlee meesha jirta masalada ku sugan keeda saddexaadna waxa weeye jaaza waa bannaanyahay idankaasi limawjuudin tabacay taabican xaal yahay mid taabicu ah ama markuu taabicu yahay limawjuudin wax jiraa taabicu yahay jaazadu waa dee kollay idankaas baysan soo ogaanay waktiyadaa horena dee baahidii keentay dadka heelcilmigu tan inay u baahdaan sidaan soo sheegnay oo dee riwaayaadkii iyo kutubtii oo aad iyo aad u badan iyagoo aan culimmadii la wada kulmi karahayn ayaa baahidooda si sanadkaa dana silsiladii sinaad kusii baaqi noqoto wixii sibtaal keenaya inuu ugu xidhiidho ayay u baahdeen laakiin kollay tawasuc aada u badan baa yimi oo markaasaa tasaahul badanna kollay soo galay suwar badanna oo de ay wuxuu ijaaseeyeenna way jirtaa laakiin tasaawulka ama tawafucaasi kuga sugan yahay suuradan aan hayno ayaaba ka mid ah oo macduumkuwa ku imika ruuxaa jirinba weeye oo wax loo ijaaseeyo homan waa iyadoo la yidhaha de ajastu liman yuuladu lifulaan ba hebel ilmaa u dhalan doona hayaanu ijaaseeyey oo waxaan jirin markaas oonu asal ahaan ikhbaar xataa dee wuxuu warrami karday waayo inay ijaasada waxay ka cabireenba waa ikhbaar jumle aan weeyaan halkii kitaabkii tafsiil ahaan u maqla ayuu kitaabkii duduuban mar loo sheegaya loogu warramaya loo kitaab fulan saasaa iga wariba ruuxana ama waxaan jirin banayde uma subadaba taas haddaba kaa idankii loo idmi lahaa ayay haddana dee aqwaalo dhowr ku soo aroortay ama ijaazadii wax loo ijaazaynayay mid isagu waa qowlka matniga inoo yaala ama laba qowl baa inoo yaalla ka horo ah inay ijaazadaasi mumtanic ay tahay waana qowlka imaam ibnu saraax iyo nawawi aimadaas ay saxiix yeeleen iyo aimo kale waayo waxay leeyihin alijaasa fii xukmi ikhbaari jumlatan bilmujaaz waxa laysu ijaazaynayo duuduub ahaan laysku sheegayo xukunkeed ka dhigan tahay si aanay u banaanayn una ansax ahaynba alikhbaar lilmacduum ayaana dee ijaaza wax loo ijaazeeyaana anigu ansaxayn taasi waa qowlka horeba qowl labaad ayaa jiro imaka halkan ku qabsoon taalisa dee markaan oo qowlkii imaka kan qaabilayo ah waa in wax loo ijaazayn karo wax macduuma iyadoo nu tabac iyo waba wax kale u ahayna ijaaza wax loo ijaaseeyaa inay iska banaan tahay taas oo waa ibaaxa ubay leeyihin iyo ibaaxo ibaaxa markaa ibaaxaduna shasi la joogo shaksi iyo shaksi aan la jooginba ibaaxa way suurtagal bay ladu way baa qowlkaasna hadee qoloynaoo bay ku camal falayn ibn abi ayaaba xafkii la odhanaya abi daauud inankiisaaba hortaa kuga camal falay oo ijaaso hayuu ku darayba wali xabalin xabala laftigii dee beecayn imika saainoo kaleo ujeedadiisu ay ahaydna dee ciddii kuwa aan weli la dhalin ama aan weli dhalan ayay ujeedadiisu ahayd taasna waa qowlka kan qaabilaya imika halkan ku qorson qowlka saddexaada uu soo dhigtay waxa weeye waa in la kala qaado bal inay wax mawjuudoo lagu cadfay ay jiraan iyo indee ka macduumka ahuna mawxaanan tilmiin toos ahaan loogu ijaazaynayey haddii mawjuud lagu cadfay ay jiraan oo masalan uu yidhaha ajabtu laka waliman yuuladu laka bawl adiga iyo wixii kuu dhalan doonaan u ijaazeeye sidaa la yidhaaho ama ajabtu lifulaan waliman yuuladu lifulaan markaa ijaasadaasi way ansaxaysaa waxaana jirta suwar badan oo ijaazada suurooyinkeeda ah inay dee masaa'il kaloo fiqi ah un ay kala mid dhigeenba oo imika halkan oo kale waktiga marka ama wax la waqfihayo hadduu waqfigu de imaka wax macduuma wax laguma waqfin jirin eh, laakiin kaa macduumkii haddii mawjuud la raaciyo oo la yidhaha hebel baan waxaan ku waqfay hebel dabadiina dee wixii dee isaga uu dhala ayaan kuma waqfay suurooyinkaa way banayn jireenba ama suuradaas waqfigu waa ku ansixi jiray haddii macduumka mawjuud lagu cadfo markaa tana si un bay ugala nadiir dhigeen qolooyinka way banaanta inaad taas unbay imaka ku takriijiyeenba kaloo dee maalikiya xanafiya laga soo naqliyo waktiga xataa markaa macduumna in lagu wakti karo isagoon tabacanna jirin waana qolooyinka sida qadib iyo doortay ka hore qowlkana ah in guud ahaanba wax lagu idmi loo ijaazayn kara waa qowlka iyaduna ay markay ictimaadtay ama waxay dee meesha ugala nadirdhigeen weeyaan haddaba haddii mawjuud lagu cadfayo way banaan tahay haddii aanu mawjuud lagu cadfin ma banaana intaas weeye maka intan uu dhigtay halkan walidna min macduumi khilaafaa mtanac ciraaqna alfiyadiisa beydkan inta uu ku sheegay toddoba beyd bay isaga ahaydba waayo de masaladii guud ahaan wada sooreeyey qolooyinkii marka xataa dadkii aqwaasha lahaa kala duwanna waa soo naqliyey waxyaalo markaas taas wuu soo naqliyo marka walidnu idan lilmacduumi kii lala'aa aan jirinba wax loo idmo ah oo loo ijaaseeyaa imtanaca waa reebtoonaado mumtanic weeye fil aqwa qowlka xooga badan ثالثha markaa qowlkaa muqaabilkiisna idankaasi waa bannaan yahay weeye ثaaliثuha aqwaasha keeda saddexaad jaaza waa bannaanyay idankaasi tabac waa calaa laqati rabiica loogu joogsaday tabacan xaalu yahay mid taabicu ah limawjuudin wax jira oo marka mawjuud lagu cadfo waa bannaanyay laakiin haddii uu yahay mid isagu ijaagsada lagu bilaabay ma bannaana waa qowlka saddexaadna wey وصxxوا jawاaزha لdfr وkfr وnaxوida وxml وصxxوا waxay صaxiix yeeleen jawaaزaha ay jawaazada ijaasata ijaasada banaanideeda ay banaan tahay wax loo ijaaseeye lidfn ilma yar aan tamiisba lahayn وkafirin ku gaala oon riwaayo u helahayn iyo وanaxوida madkuurka wixii lamidka aduga cidii aan riwaayo u helen sida shaksigii qaasiqaayo waxyaalahaasaan waktigaa in wax laga qaatay isagoo laga wariye ehlu ahayn taas iyo waxamdi xamd waa jamiinkii isna caloosha jiifayba adigu ama urti jirka ahaaba taasna in waxa weeye loo idaafeey loo wax loo ijaaseeye way saxeeyeen umuurihii iyaduna tanataolaysa wasuucaadkoodii weeye oo marka halkan waxa ay tahay bishkan ilaa toddoba kali imaka laba dambayd oo keliya ciraaq alfiyadu sagaafal iyo toban bayd bay wayo masaladii oo kale joonin badan ka eegoon ama dee aqwaashun taam yeelay halkan isaga uu soo qaatay un masaladii wixii aqwaasha nafteedii isagoon ciddii tili iyo waxyaalihii lagu tacliiliyo waxyaalahaasaan sheegin markaasaadas ilmaha wax loo ijaaseeyo waa iyadna waxyaalihii barihii dambe dhacay oo kale xaafid kaa dahabi ayaa kitaabkiisa siyar aclam nubala tarjamada miscar ibnu kidaam marka uu ka hadlayay oo hadal uu isagu lahaayo oo ah xagga cilmiga dalabkiisa iyo cibaadadii wax ku tacalluqsan ayuu masalo soo dhigtaa ah anaa masalo dee culimada iskuma khilaafeen oo ah madalabulcilmi baa fadli badan isu cibaado shaqsigu dee kuma shuqlo ma waqtiga madalabalcilmi ku shuqlan isagoo cibaado ku shuqlooma kasna wuxuu soo dhigtaa un dee uu dee waxa weeye sabtiisa male yahay oo macna dee nafsi lagama rajaynayo oo dee halkaasan ku dagaalami niyadiisuna ay fiican ku ilaah daraadii ula imanayo inay markaa dalabulcilmi iyo xaqi awla ay tahay iyadoo laakiin laga doonayo dee maca xadin tacabudin waa taqarub isagoo kollay dee xaggaasna inuu qeyb ku yeesho waxyaalaha nawaafil alcibaadaadna uu kuba dadaalo dee xadi taa kuba yeesho taas buu ama waxa weya shaktigu laakiin haddii aanu dee taas ba ahayn ayaa wuxuu leeyahay xaqiisa waxaa lagu fadli badan dee cibaadada oo kale ayuu fadli badan markaas waa wuxuu leeyahay haddii dee umad hadalkiisa yar dheeraayo haddii laakiin shaksigu aad arkaysa isagoo ku dadaalayo dalabulcilm xaggana markaa waxa weyan aan xad isku tacabud iyo waxyaalaha kaasi wuxuu leeyahay daalibsagoo kasiran muhiim ayuu kaba cabiraa marka weliba marka ikhlaas kile haddii laakiin wuxuu u dalbayaa dee maxaba nafsaani iyo waxyaalo kale sanad kale ay tahayna wa lasmaldhigaba afcaal tafdiilba meesha ma iman ayuu yidhaahayo la yidhaha kaas dalabka caynkana ayaa cibaado ka fadli badan adugu wuxuu markaa raacyaabaa laakiin iminka waktiyadun dambe cilmiga dalabkiisa iyo khaasatan xadiidka oo kale xiyadu dalabilcilmi uu ka baxay buu yidhaahayo arrinta waxay si rogso dee istilaaxaad iyo asaaniid caaliya a ah dalabkeed iyo wuxuu yidhaha waaqdun can shaykhin laa yaci wa tasmiicu lidifin yalcabu walaa yafan aw lirabiici yabki arrinta waxay noqotay in sheekh dee waa siday raggii muslimiinta ahaayeen macrifo iyagoon lahayn isnaadkoodii dheeraan loo baahday manaa sheekh qaadasho wax laga qaadanayo laga warinayo sheekhaan wuxuu iyo sheegayaba aan fahmayn iyo wa yalcabu walaa yafhin ma yaro ciyaarayo wuxuu fahmayaa jirinoo leeya inta majaalista cilmiga la geeya halkaas isn dabaqaadka istimaaca lagu qor samaaca lagu qorayo kale iyo iyo awle awle rabiici yabki ama kunaasaqayo ooya waa meelahan oo kale waxyaalahay la yimaadeen kaas midbaa sagaya oo iyo in waxa markaa laydhaa dee wax la maqashiiyo ama wax loo ijaaseeyo kale iyo daaw lifatiyat xajatu maca xadad oo kullay waana waxyaala dee ay sidii berihii hore loo isticmaali jiray dalabulcilmi ay kaga baxeen oo ijaazado marka horeba iskaba dee taag dhaqayn bay markay waxyaalahan soo geliyeen bay iska sii yar qasantay ama iska sii daciiftay bal marka imika wuxuu leeyahay jawaabkeeda ilmo yar wax loo ijaaseeyey marka waa kii aan mayidkahayn taas way saxiix yeeleen oo markaa waloo dee khilaaf jiro waa kan le khilaafkaasi ma xoog badnabe waxaa qowlkooda saxiixi uu yahay iyadoon da' loo eegin ilmuhu inkastaba yaanu mayidkaani imaam shaafici baa tamiis laga soo naqliyey in wax loo ijaasayn karo taas laga soo naqliyey wey waa kaafirin marka adigu taas in wax loo ijaasayn kara ayay ku tegeen kolkaas ninkii gaalka ahaa isaguna waxa weeye way saxiix yeeleen raggii hore mutaqadimiinta iyada kamay haddii masaladan gaalka ciraaqina arseediisa wuxuu ku yidhaha wax naqliya ujeedada culimada hore intay kaga hadleen ay leeyihin waa sidaas waa banaanta iyo misle ma banaana anigu ma arag buu yidhaha alfiyadiisa ee laakiin wuxuu soo naqliyaa nin dadiib ahaa oo isaguba dadkii dee la kulmay isagiiba uu soo gaadhay laakiin aanu wax ka maqlin un oo nabi maxamed ibnu cabdisayid la odhanaya isagoo aan muslimayn oo yahuudiba ah ayuu sheekhu markaa majliskiisii xaadiray markii la qorayay dadkii majliska joogay ee markaa samaaca ama daraqadii la qorayayna magaciisii waa lagu daray dadka joogayna majliska waxaa ka mid ah xaafidkiisa xuduurkiisaas markaa usainku xaadira iyo marka dambe qoritaankii lagu qoray de markaa dabaqadii samaaca labada waa joogay markaa waa ina agtiisa faasidiga ay tahay buu idhaa oo naqliga raggii hore intaa ka horreeyey waxsan ay kaba hadleen ama ay u isticmaaleen muu jirin oo marka waa inuu dee taasi arkay u arkayey inay bannaanta markiiba haddana ilaahay markii dambe islaamnimo kusoo hanuuniye oo u islaamay axaadiista caynkaasad baa dib looga taxamulay oo laga wariyay oo adigu uu soo islaamay taas mooy oo markaa walam ajid fii kafirin naqlan bala bixadrati lmiziyi tatra fucila ayuu beydkaa iyo de abyaadla socotay kollay toon ka dambaysay ayuu anaka beydka idin soo dhigtay halkaasi waa xagga gaalka wanaxwi dana wuxuu wadaa faasiqayo kol haddii gaalkii aan aqdi u ehlahaynba ijaaso wax loo ijaaseeye ay baneeyeen khaasatan ragga musaafiriintiide markaa kii isagu faasiqa ahaa ee markii horena waataynu soo maray riwaayada taxamul inaan loo shardiyna adah ee taxamulka hore inaan loo shardiyin cadaala iyo islaamnimo marka dambe adaha un loo shardiyo haddaba kii isagu faasiqa ahaana min baabi awla ayay ijaazadii wax loo ijaasaynaya ay noqonaysaa walow dee waktiga laga taxamulayo isagii ay cadaaladiisii loo baahan yahay wanaxwi waa gaalkii wixii la midka ayo dee imika gaalnimo kula mid ma ahee waa xagga inaan ehel u ahayn markaa qaadasho wax laga qaato taa kula mid aha waxamli xamligiina way saxiix yeeleen oo xamligiina waa dee isagii hedmihii ama damiinkii in wax loo ijaazeeyo raabiyihii oo hooyadii ha looba raaciyo ijaaze la raacina iyo loo ijaazaynaye taasna way saxiix yeeleen ta nafteeda raggii hore kamay hadlinoo waa kan dee idin ah, waxaa inoo yeelaba halkan abyaad alfiyada ciraaqi ka mid ah oo uu markaa xamliga ciraaqina kaga hadlo tanka yabaan dheero walam ajid fi lxamli aydan naqla wahuwa min almacduumi awlaa ficla awalan waxaad u eeg maad uu dhigto laakiin laamta alifimkamayo un baa ka damaysa walow dee alif la waa si awlaa laqdigii ahaa weeyane macna baa ku habboon macnihiisu ahaa oo wuxuu leeyahay macduumkii haddii la yidhaaho uu banaanyay sida cedeexa bilkhadibiyo kuba tegay wax lagu ijaazeeyo isagaa markaa dee imika waaba wax jira kaniye kaga awlaysan banaani haddii suuradaa la baneeyo walilkhadibi lam ajid man facala kuntu ra'aytu bacdahu qad kaana samata ledee kolley caltayb ciraaqina qad su-ilowda ku sugnayd marka wuxuu leeyahay khadiib baa wuxuu yihi anigu cid samaystay maan arag ciraaq baa le waxaan arkay iyadoo bacdigood la weydiiyey bacdu sheegayana waa sheekaysii markaa salaaxudiin alcalaa'i wayo calaa'i imaamkii la odhanayo ciraaq gorsheeka ahaa maca abaweyhiisa ajaata walacal matafaxa alasmaa fiiha idfacal buu leeyay isagii labadiisii aabo ayaa waraaqii lagu soo qortay ee lagu xodsanayey ijaazada istidcihii ayaa waxa ku qornaa dee aabihi hooye iyo dad kalena way la soceen jamaaco kale ama xamlina waa la socday waa lagu qoray markaasuu ijaazadiisna uwada xari u wada ijaazeeyey markaa wuxuu ciraaqayli walacal masafax alasmaa fi adfa waxa laga yaaba asmaadii inaanu eegin markiiu arrintan samaynayey masale markaa qaacida fiqiga ayuu la yimi oo wayanbaqi lzinaa calaa maa dakaruu hal yuclamu alxamlu wahada adharu marka masaladana in lagu bineeyo ayaa habboonba wixii ay sheegeen oo ahaa hal yuclamu alxamlu halkani waa yuclamu xamliga miyaa la ogaanaya mise lama ogaanayo macnaa waxa weeye xamliga ma waxa lagula mucaamaloodaa mucaamalat almacluum mise mucaamala kalde makili la aqoon mucaamaladii baa lagula mucaamalooda kana qaacida fiqiha inuu qawaacida caamka aan ahayn eda kutubta qawaacid fiqiga kuma sugan oo ma axkaam almacluum baa la siinaya mise lama siinayo ka waxay dee kolley laga yaabaa inay masaa qaarkoodna axkaam almacluum ay siiyeen aanay axkaam macluum siine waxaa daahirka halkaasna raajaxay in dee waxay macluumka axkaamtiisa uu leeyahay kutubta qawaacidulfiqina waa masalo ay dhigaan laga yaaba xataa markiiba de inaan ku aragnay haddaba marka masaladii in lagu bineeyaa roon oo haddii dee axkaam almacluum xamligii la yidhi waa la siiyey tanna markaa ha loo baneeyo weya adii dee taas uu halkaa axkaam almacluum lahaa oo markaa wuxuu leeyahay taa in lagu bineeyaa qad yuclamu alxamlu wahada adharu kan baa adharahu leeyo in xamligu horta masalada axkaam almacluum leeyo waa mid iyo in ijaazo loo ijaazeeya markaa banaantay taas bu ciraaqa leeya taas ba adhara wakafirin waxin dawa xamlin wamancaha biman mujizu yaxmilu min bacdiha fain yaqul lanubdilu ajabtu ma saxa wama yasixu lak mima samicta aw yasix ma salak wamancaha ay wasaxaxowde waxay saxiix yeedheen mancaha ijaazada mancinteeda bimaa wax la ijaazeeyo almujiisu kalmujiiskii yaxmiluhu xambaari doono min bacdiha ijaazada dabadeed taas oo macnaha haddii ay dhacdo shaksi u ijaazeeyo ade waxaan anugu warin doonaan ku ijaazeeye weli mu warin riwaayo uma laha markaa waxa weeye markaa goodka kuwi doonaya ohan jira markaa waxaan de hadhow aan warin doonaan in hukunka ijaazeeye taa iyadoo suura ay buriyadoo de imaka ton isagiibaa de markaa hayn agtiisa aanay kuma sugnayn inuu xambaariyo in kalena war looma hayo markaa waxay xambaari dooneen warin dooneen iminka ku ijaaseeye suurada caynkaasa way buriyeen ama way manciyeen wasaxaxuu waxay saxiix yeeleen mancaha ijaazada mamcinteedii bima waxa almujiizu manaa la ijaazeeya almujiizu ka wax ijaazaynaya yaxmilu xambaari doono min bacdiha ijaazada dabadeed oo xambaari doono biwajhin min sanaaca ijaaza sida kan mujaazulowgii markaa uga wariyo u xambaaro taa iyadoo ay markaa manciyeenbo e waxaanu isaga agtiisa kuba sugnayn imakama bixin karo weeye an yaqul laakiin hadduu yidhaaho waa kii mujiizka ah hadduu yidhaaho ajastu waan ijaaseeyey maa saxa wixii saxiix noqda laka adiga agtaada ku saxiix noqdaan kuu ijaarseeyey iyo wamaa kii yasixu saxiix noqonaya laka ay cindaka agtaada ku saxiix noqonaya mima samictu wixii aan maqlay ah aw amase yasixu kelimadan yasixu maa salaka muu gelin hadalkiisa hore kumuu sheegin ee wuxuu ku kaaftoomay ajastu markaa laka ma asaxa cindak mima samictu wey wixii anigu aan maqlay ee agtaada ku sugnaada inaad iga warisaan ku ijaasiyay taas buuli taa nubdilu suurada ma gurinayno oo fa in yaqul dee waa inkuwa shardiya jawaabkii shardiguna laa nubdilu laakiin wixii markaas nuqulkii qowlkii ahayd inuu laa nubdilu ka horeeyo ayaa wasanka daraaddeed iyo daruradan shacirku ay keentay inay soo taqadumaano marka waxa weeyaan imaka tani waa suuro ee tan hore aan la mid ahayn dhici kartana u ekaan karta matala ninbaa wuxuu shaksi u ijaaseeyey oo wuxuu ku yidhi ajadtu laka maa saxa cindaka mimaa samictu wey anaa waxaan ku ijaaseeyey waxa adiga agtaada ku sugnaadee waxyaalihii masmuucaadkaygii ah ama waxaabu mudaaricna waa raaciyo ajadtu laka waxaan ku ijaaseeyeyba maa saxa cindaka iyo wamaa yasixu oo min masnuucaati way wixii agtaada ku saxiix noqda ama ku saxiix noqda imika dee xaal ama bacd ijaasa ku sugnaadee waxyaalihii masmuucaadkaygii kamid ahaa ayaan ku ijaaseeye buuri surada caynkaasa iska saxiix oo iyada ha burino ma burinayno oo macnaa waxa weeye raawi ama nin baa wuxuu ijaasaynayaa shaksi kale waxaa u leeyahay waxaan ku ijaaseeyey maa saxa cindaka min masmuucaati wixii agtaada ku saxiix noqday masnuucaadkii kamida ah ujeedada waa waqtiga ijaazada ee ijaazadani ay dhacayso waxa ninkan daalibkii uu war u hayo ee agtiisa ku sugan ee sheekha masnuucaadkiisii kamida ah, ayuu horta suuladaa ugu ijaasaynaya ama waxaanu raaciyeyba ma maa saxa wamaa yasixu waxaa saxiix noqon doono ba ijaazada dabadeed imaka ma oga laakiin ijaazada dabadeedba wixii agtiisa ku sugnaada sheekhay san imika wuxuu ijaasaynaya masnuucaadkiisii in ahayd inuu ka wariyo suurada caynkaasi ay bannaan tahay sii horena dee isku mid maaho taasi waxay ayd wuxuu xambaari doono weli sheeku waxaanu warin oo uu xambaari doono ayuu usii ijaasaynaya amaa tani dee waxa weeyaan ma waa wax walta uu sheek samaac u leeyahay ama uu xambaarayba weeye laakiin de wixii uu shaktiga uu markaa sheekani samaaca u lahaa waxna xaalad ijaabtuu daalibku warba u hayaa kitaab fulan iyo kitaab fulan iyo kitaab fulan sheekh inuu riwaaye u leeyahay buu war u hayaa waxna sheekha riwaayaha u lahaadee waa waxaan ogeyn oo bacda rijaalda ogaaday sheekhu inuu riwaaye u lahay laakiin qabli rijaaltuu taxamulay oo kollayba sheekhu qabli rijaalku waxaan taxamulay samaaciisina way ahayde marna dee waa og yahayba waxaan inuu sheekha samaaciisa xaala rijaalsuug ogaa kolla bacda rijaalsuug buu ogaaday sheekha inaysani samaaciisa ahayd laakiin sheekha kollay taxamulkiisu qabrilrijaasu ah suurada caynkaas iyada waa suuro banaan oo dee sheekhi qabrilrijaasu wixii taxamulay ee meeshii waxaa jirta un saalibkii un baan u warhayn markii hore ijaasadani ay dhacaysay kitaabkani ama kutubtani inay sheekha masmuucaadkiisi inay ka mid yihiin baan war u ahayn waxaana jirta un dee waktiga ay isagii looga baahan yahay inuu ogaado waa cinda marka isaguba ii warinayo un mar hadday markaas u caddaato sheekhiisuna waxaan inuu maqlay weliba maqalka sheekhiisna uu qabla alijaaze ahaa ama qabla alijaaze iyo cinda alijaaze waxaa ha ka ama bacda alijaaze un ha ogaado mar haddii dee uu sheekhiisu laakiin qabla alijaaze inuu taxamulay durada caynkaasi tii hore la mid maaha ee way bannaan tahay weeye oo waayo cinda xaal alijaaza kullay sheekhu waxaa samaac buu lahaa ee daalibkii baan war u hayn suurooyinka qaarkood ama qaybaha qaarkood maa yaftixu lakada inuu sheeku masnuucaadkiisiitani ay kutubtani ay ka mid tahay bacda lijaazi ogaaday lakin qabla lijaaza taxamulka sheeku ah suurada iyada iska banay buu leeyahay oo ma burinayno oo lamid maaha wuxuu xambaari doona sheeku warin doona taa hore magu warin sidna u wariyo samaac buu lahaaye daalibkan ogeyn u weeye oo mar dambu ogaado ijaazada dabadeeda sheekha inay masnuucaadkiisi inay tani ka mid ahayd fain yaqul hadduu yidhaaho ajaztu waan ijaaseeyey oo laka adigaan ku ijaaseeyey maa saxa waxa sugnaada agtaada ku sugnaada oo mimaa samictu wixii aan maqlay aw amase wayo wamaa yasixu waxaa sugnaanaya laka cinda ayaan agtaada ku sugnaadayaan ku ijaaseeyey oo mimaa samictu wixii aan maqlay labadaba samictu weeye samicta maaha sida xarakaysan kitaabkeen aw amase yasixu nafsigan yasixu maa salaka muu gelintaa hore kumuu darin oo muu sheegin markaa suurada laa nubdil uma burinayno macnaa yasiixudan baanu raacina wuxuu ku saabsoomay ma saxa macnaana waxaan leeyahay markan dambe uu shaksigu doonayo inuu wixii guto ayuunbaa inuu agtiisa ku sugan tahay sheekha masnuucaadkiisiinay ahayd ayuunbaa loo baahanaya welibana qablelikaaso taxamulayn ama hore ha ogaade ama imika ha ogaade haddaba ma saxaaba ku wada filanayo saxaataa looma baahanaya waxbay wada keenaya markaa suuradaa wuxuu leeyahay iyada taa wuxuu leeyahay ha ha iska banaanaato way banaan tahay uma burinayna wy marka wuxu uhi fi mili de taas oo kale oo markay ijaasadu san tahay laa tufsil gelinin almujaaza wixii la ijaazeeyey horta gelin aw saxa ama saxiix noqday cinda gayri man shaksi gayrkii agtii ajalka wax ijaabeeyey ku saxiix noqday taasa gelina oo waxa uu imika beydkana inoogu sheegayaa haddii daalibkan loogu ijaaseeyo oo sheekha ijaazadiisu ay ahayd ajaltu laka maasaxa cindaka mimaa samictu weeyaano ama min masnuucaati wixii agtaada ku sugnaada ee masnuucaadka ee ka midaan ku ijaaseeyey hadday tahay marka dambe uu isagu doonayo inuu wax wariyo wixii sheeka loo ijaaseeyey inaynimaa samictu buu waa wixii masmuucaadkayga abuu ah idhi wixii sheeka marka horeba loo ijaaseeyey ee ijaasahaan uu ku taxamulay umu ijaasayna gelin horta suuradaa ka saaro isagu wixii loo ijaaseeyey kagama warin kara tan ina sheeku wuxuu yihi maa samictu min mema saxa cindaka min masmuucaati wixii agtaada ku sugnaadee masnuucaadkay ka mida marka haddii sheekh waxan ijaazo uu ku taxamulay marka hore ku warinayay iyada suuradan ijaazadii lama socotee iyada tahajamiyadu wixii isaga loo ijaazeeyey anuu kaga sii warinaya ijaazadan inay min masnuucaati buu leehay waxaa kaluu leeyahay haddii dee imaka inimaa saxa buu yidhi shaksigan mujidkaa maanta agtiisa tani aanay ku sugnaanin iyada suurada caynkaasana inay ma asaxa buu yidhi habgelinunka oo cinda hayri man ajaaza wixii agtiisa ku sugan laakiin man ajaaze agtiisa ama kan wax ijaazanaya agtiisa aan kuba sugnayn iyadana cibaaradiisan ah ma asaxa cindaka may shamlin ee iyada taasna hagelino wixii markaa sheeku ijaaza ku taxamulay iyo wixii agtiisa aan ku sugnaanin hayrkii agtiisaba ha ku sugnaadee iyada labada mid miyan tan lagaga warina cibaarada sana salaax ibnu sahlsada ciraaqi qolooyinkii naqliyada inay dee ijaazada mujaaska oo kale ay baytka kaba dambaysiiyeen oo matalan shaksi baa dee wax ijaaseeyey isaguna wax oo loo ijaaseeyey sii ijaaseeyey markaas baa wuxuu lahaaba dee inay cibaaradan dee kollay hase muqadimada ibnusalaaxiya kuma sugnayd in cibaarada sheekaada haddii adigu ijaazatan mujaas ay tahay bal cibaaradii sheekha in la hubsado ayaa roon oo haddii sheekhu marka horeba sheekiisu ugu sii ijaaseeyey maasaxa cindaka mid masnuucaati suurada caynkaasa adigna sheekii labaad baa kuusii ijaazeeyey dee inay waxaad eegaysaa bal sheekaaga ijaazadii u haysay sidaa u dhacday sheekaaga ijaazada isna waxayd ma asaxa cinda min masnuucaatiye haddaba horta wixii mujaazee sheekaaga sheekhu uu ijaaseeyey masnuucaada ama sheekh hore loo ijaazeeyey ijaazada inaan lagu taxamuli waayo masnuucaad bay ku qaydeen ma cinda kana waa loo raaciyeybe haddii sheekhaagan wax ku ijaasaynayaa agtiisa aanay ku sugnaanin kitaab maala fulanba sheekha uu idaaseeyey ma saxa cindaka min masnuucaatihi inuu riwaayadiisii agtiisa aanay kuma sugnaanin qolooyin kale agtooda ha kuma sugnaato adigaba ha ku cadaato inuu masnuucaadkii sheekha sheekh ahaaye suuradan ijaazadii iyadna may shamlin oo sheekha agtiisii wax ijaazanaya adiga kusii ijaaseeyey haddaanu inuu kitaab fulaan mar walgii sheekaysa yahay aanay kuba sugnaanin iyada markaa ijaazadiisii loo ijaazay ku jirin oonay dee waxyaalihii hoos imanaya ahayn suurada caynkaas iyadna haka gel warin waase iyaga cibaaradooda ahayd de hadaskeena cad ma aha marka adigu waxa weeyaan markay maa saxa ah cindaka min masnuucaati arrintu ay tahay wixii samaaca ayuunba ijaazada lagu warin karaa welibana wixii agta shaksigan agtiisa dee mujiidkaa ku sugnaaday ayuunbaa lagaga warin karaaye wixii aan ijaaze ahaa amaan agtiisa ku sugnaanin labada midna cibaarada ma hoos imanayaan ayaan lagaga warin nooy mili de waa kan oo kale marka ijaazadu suuradan ay tahay laa tudkila gelina almujaada wixii laisu ijaazeeyey inay masmuucaad mima samictu baa lagu qaydo waa inu samaac arrintu ay tahay aw saxa amase saxiix noqday cinda gayri man ajaaza kan wax ijaazaynaya qayrgaalkiisa ku saxiix noqday agtiisa laakiin aan ku saxiixayn taasna iyadana ijaazadii ma shamlinaysa ijaazada ha ku soo darin way waman ra'aa ijaazata almujaazi walaw calaa fadaaka dunkiyaasin waman ruuxee ra'aa isagu arka ee macnaa ku tegay weeye ijaazata almujaazi wax la ijaazeeyo laysu ijaazeeyey ijaazayntii ijaazayntiisa laysu ijaazeeye taa banaantii waman ra'aa ninkii isagu dee ra'yeeyey ijaazat ay jawaaza ijaazat ilmijaazi wey wixii marka horeba laysu ijaazeeye shaksigani ijaazo uu ku taxamulay ijaazo lasii ijaazeeye banaane ay banaantay isagu ra'yeeyey walow calaa haba sarreeyo oo saddex ijaazabaha istiraaceen ama afar ijaazaba adaka kaasi bilsiyaasi mid fadiilo dhaar markaa u saaxiiba ama dee wixi isaga kayrkii ka fadilayo madiye ale weeye marka abeedkana wuxuu ku sheegayaa ijaazadii cala alijaaza xukumkeedii culimada bacdigood baa waxay u arkay dee ijaazadu marka horeba waa wax iska taag daran bay ahayd awsu taxamul waa waxyaalahooda ugu taag daran bay ahayd haddaba hadday ijaazadina ijaasa labaadun asalkeeda uu ahaa bacfi bay sii siyaadsanaysayo markaa shaki wuxuu ijaasayn karaa wixii ama samaacu lahaa ama dee qiraadigu samaaxi ama qiraa'adii taas u ijaazayn karaaye wax marka horeba isaga loo sii ijaazeeyey markii ijaasayn karo dee iyadoo ijaazada asalkiia dacfi ku sugnaa marka ijaazo labaadna meeshay timaado dacfibay si kusoo biiraya oo dacfibaa kusoo kordhayo markaa ijaazadii lama ijaasayn karo qowl baa bacdu ahlicilmi ay leeyihin baa taasa culimo kalena iyagu waxay u arkeen sanadii dee ijaazadii turuqu taxamul lagu soo daray sanadku waxyaaluhu ku xidhiidhaya in ay ka mid tahay yani lama sinaanin alqiraa'a cala sheekh iyo asabac min nafsi sheekh le wixii ijaazo shaksi uu ku taxamulay inuu sii ijaazayn karo bal haddii walow calaadana ijaazo ijaazo ijaazo ila afar ijaazo in la israacin karo oo macnaa adigii baa wax ijaazaynaya waxaasna adna waa lagu sii ijaazeeyey sheekhaagii kusii ijaazaynaysa waa loo sii ijaazeeyey macnaa ina riwaayo samaac iyo waxyaalaha qiraa'iya waxaa samay jirin umuura caynkaasi inay iska banaan yihiin taas bay iyagu ku tegeen bacduhum markaa sii baanu raajix yeelayaayo e ninka isagu saalib qowlku waa ninka rumsiyaad weye macnaa fadiilo iyo dheeraad buu isaga u sugnaaday oo qolooyinka manceye uu ka leeyahay macnaa way banaan tahay weeye taasi markaa oo way banaan tahay oo balkolna de aimada qaarkood afar ijaazo iyo ayaabay israacin jireen si raaficiya laga soo naqlay afar ijaazo ama xafid axjar lix ijaazo ay sabageliye waman ra'aa ninkii isagu ra'yeeyey ee macnaa ku tegey ijaazat lmujaazi jawaasa ijaazat lmujaazi walow calaa haba sarreeyo fadaalika kaas macnaha waxaan dihi ijaazadaas fadaalika kaas idulkiya suu saaxiibo wey walaftuha ajaztuhu ajaztu lah waan yaquda naawiyan fayuhmila wey walaftu haddaba ijaazada laftigeedii marka dhawaad sidiilaysugu ijaazinaye laftigeedu waxa weeye ajaztuhu oo marka aan xarafka lagu gudbina mafcuulkii ay soo suu qaato ficilkan markaasoo dee taas wey ajabtu waan u ijaaseeyo wixii baa gudbiyey amase ajabtu lahu wa ajabtu lahu waan u ijaaseeye labada siyoodba inuu yaa ajabtuhu de kitaab صaxiixa albukhaariyi masalan iyo ajabtu lahu صaxiixa albuhaariyi oo markaa laftii xarka jarkaadi ay timaado ficilkunataa kuma gudbo taas weye waa lafta laftigeedu ajabtu weye oo markii lagu dhawaaqayey ajabtu lahu weye markaa waa in yar ku fayuhni lah balsan hadda imika taalana sanad imikaan hayo waa intu inay shardiyo tahay markaa waxa weeye shardiyo ay tahay ay markaa xagga hoose laakiin dusha sare ayaa hoosta waaa mee dusha sare hoosta laakiin waxaad moodaa de waxay dul tahay laalifka korkeeda inay farkasadko markaa ay aantii mastariyadayd noqoto haddaan mastariyada taasi waa mid qolooyin kalena halkan ka un baa taalay e waxaad moodaysa laakiin waxa weeyaan imaamka abu ama shaakir isaga inay dabacadiisa ama dee si u fahmay ahayd in inta shardiya laga dhigo markaas weli kasoo noqonaya haddii dee markaa kaydadama khaasatan fayuhmina haddii markaa kitaabo ay tooniya aanay jirin inaanay ijaasadi taas ku ansaxaynba isaguna wuxuu leeyay dee sawaabku waa say qolooyin kalena yidhaaheeno waa inay ijaasada xataa kitaabada mujaradada ay ku ansaxayso isaguna laakin waa tajribsuu ku yidhaha dee suguuday oo kale ama sharaxan dambe walow dee dabcada fa an yasuda ay cibaaradiisu ahayd wuxuu markaa bal suu ku laqbeeyay waan eegi doonaa ee tan imika haddaan eega shaarixasa i taala wa an yakuda oo laftigeedii ajadtuhu ajadtu lahu weeye wa an yakuda inuu qoro weeyaan oo uu qoro ijaazadii naawiyan xaal yahay oo macnaa yidi waxa weeyaan ajadtu ajadtu lahu waa dhawaaqii lagu dhawaaqayo waa ijaazo laftiya ah waanasa aada ugu sii fiican hadday kitaaba raacad raacdin way kala fiicanto uu ku gaabsaday lafdigana ajadtu lahu ama ajadtu laka taasi waa mid waxaa kale weya wa an yakuda inuu qoro oo waraaq buu u qoray naawiyan xaalu yahay ijaazanin ujeeda oo intuu kitaabadii qoro ijaazada aanu ku dhawaaqine laakiin uu niyeysan yahay taasna markaa maxay tahay saxabta ijaazadu waa ansaxaysa haddii xataa cibaarada dee inta shardiya laga dhigo waa in markaa jawaab shardigu wa in yakuda hadduu qoro naawiyan xaalu yahay isagoo niyeysan ijaazadii saxaf way ansaxaysaa markaas oo way ansaxaysaa ijaazadii iyo taasna kitaabadii beegiyeed ay la socotay kitaabadii baa kinaayo ay ka dhigaan marka niyadiina marka maxay noqonaysaa ee waxay keenaysaa maqsadkii bay cadaynaysaa oo waxa weeye taasna way ama fayumilu markaa wuxuu qadartay way in lam yanwiha tusada imakay tahay haddaan niyoon oo ujeedada uu qoray un laakin ma niyo fayumilu waa ihmaalinayaa taas oo macnaa waxa weeye mid la aqbalaya ma aha kol hadday kitaabo mujarada a tahay kol haddii aanu markaa niyana raacin oo waa si ciraadaya uu leeyahy dee cadamu sixa ayaa daahir ah laakiin markaa bilalaxya uu taseexiyaa kollayna hadalka waa hadalka shaakirna sidaas inoogu marka waxa weeyaan imika sharxa kale siduu ku laqbeeyey isagoo dee tadriib iyo waxyaalaha sharaxda alfiyada cibaaraadkii ku sugnaa ku sharxaya suudina qawlkiisi muse ahaa markaa eegaya faan yakuda haddii uu qoro ayaa markaa waan oo markaa ma faan yakuda waxa dee martabadii labaad noqonaysa taa hore waa ajastu waa martabadii koobaade faan inuu qoro ijaazadii naawiyan maxaa layahay mid ijaaza markaa niyoonaya taas oo ayaa mid ah ayuhmilow oo waxaa kaloo markaas ah fa an yuhmilow inuu ihmaaliyo ujeedadu waxa weeyaan waa qoray an yaquba wey oo fa uu markaa ihmaaliyo ujeedadu niyo aanu raacinba eh uu qoro iyadna waa suuradii saddexaad oo iyadna banaano marka markaa waxa weeyaan waxba inaan loo qadarin dee markaa wax ficlu shardi u noqdo fa yuhmilahuda markaasna kan imika ficilka mansuubkeeta masariyada masnanta lagu cadfo markaa rukbadii koobaad waa asadku waa asadkulo tii labaad an yaquba weeye naawiin isagoon yeysan inuu qoro in saddexaad fa yuhmilahu an yuhmilahu wey inuu macnaa qoro oo laakiin uu yuhmilahu iimaaliyo niyo raacin oo ujeedada niyadii uu ka tago waanu qoray iyaduna waa suuro ansaxaysa oo kuwa hore ka dambaysa sidaa dee isaguma tadriibkiisa ku sugan markaa ibnu salaax iyana ay kuga tegeen wey halkanuu yar baxsee ciraaqay ee markaa animiya jirin anay ansaxaayn ba wey walaysa shardan shardi maaha nin alqabuula aqbal la aqbalaa shardi ma aha bal idaa radda hadduu celiyo kii loo ijaaseeyey mujaasulahugaa fa cindii aniga agtayda kayru qaadixin mid qoomayo oo ijaasadan dhaawacayo nuqsaaminayo kayrkii weeye oo markaa deefcelkiisa dida ay bisaga la diway radintan uu celiyey sababteed mid isaga ku qaadixa oo wax ku qoomayo kayrkii ayuu ahaado oo tani dhaawacaysa ijaasadii maxaa wey hadduu shaqsi ayaa mashan ku ijaaseeya jadkulaka markaa waxaad ku waxaasaan ku ijaasay isagii baa yidhi ma doonayo hadhow hadduu istiraahdana wax ku wari uu ku warin karaayo aqbal shardi umuu ahayn celintaa nafteedu xataa ijaasadii meesha may burin ahayne hadduu marka damboo doono inuu wax ku wariya oo ku warin karaayo ridinta nafteedu kayru qaadix buu leeyahay aniga agtayda kuma ahaba weeye walaysa ma nin shardan shardi uma ahaa alqabuul aqbal xagga riwaayo iyo markaa wax lagu wariyo ijaaza banaanida ay banaantahay alqabuul aqbal la aqbala bal idaa radda hadduu celiyo kii mujaazulahoga ahaa ama sheekuba uu ijaazadii ka laabmuda ijaazadaydii waan ka noqday faladii kii aniga markaa facindii wey aniga agtayda suudi ayaa leh oo markaa hayru qaadixin ana ku isagu qoomaya oo dhaawacaya kayrkii ayuu ahaaday ficilkiisaasiyo bida ay bidad ijaazati ijaazadan ijaasada imika wax laysu ijaaseeyey mid qoomaya kaasi ayuu ahaa mid aan qoomayn bu ada taas ijaazadii ma dhaawacaysa waxbuu ku warin karaa wey waاstuxsinat min calimin limaahiri washarbuhu yuctaa ilaa akaabirin wastuxsinat waa la fiicmaystay ijaazadii oo suurooyinkaasi waa banaani ay banaanayd waata khilaafiyey waaweynna aynu aragno markolay suurooyin badan yidhaaheen ma banaana ee laakiin waxaa la fiicmaystay mustaxsan tahay min caalimin markay ka ahaato kasoo fusho shaksi caalim ah oo lemaahidin isna dee xaadiqa faahim oo culumtii fahmaya ay usoo fushoo loo ijaasaynayo wa shardigu in la shardiyo labadan oo shaksiga oo ijaasaynaya nin bal waxaan kutubta ijaasaynaya ay dulmisatay macrifo ule inuu yahay ka kalena nin isaguna macrifataa u loo fahmayo ijaazadii hagaag intuu garanayo kutubtana macrifo u leeyay dee waxaan ijaazadii hoos imanna marka aan ku warinahayn taasina iyo shardintaa la shardiyana muczaha waa loo nisbeeyey ilaa akaabir rag waaweyn ayaa loo nisbeeyey ah oo imika halkana waxa weeyaan dee ijaazadaas sababtaasi ha banaanaato oo qaarkoodna khilaaf aynu ku soo aragneen waxay mustaxsan tahay buu leeyahay markuu nin aqoon u leh ay kasoo fusho waxaan horta mijaazaynaya macrifo uleh talabaadna shaki xaadiq oo qadrigii macrifo ku ah markaa macrifo uleh ay u soo fusho waayo arrintii tawasuc baa ku sugnayd marka dadkii ahlucilmiga ahaa en dee wada wadamakansan kutubta inay riwaayo wada yeesheen culimaduna ay la wada kulmaan ayaa u baahnaa in sanadkii ugu xidhiidho buu ugu baahda marka ninkii dee macrifo ulahaa waxaan ijaazaynayo iyo kii dee isna macrifo ulahaa waxaan loo ijaazeeye xaadiqa faahimka ku ahaa cilmigan ama cilmigii iyo waxa loo ijaaseynaya taas ba adigu ay ku tiriya inay mustaxsanto shaksia caynkaasa loo ijaaseeyo marka ninkii wuxuu ijaaseynayana kaa yahay waayo ka aansa ahayn waxaa dhici karta inta wax loo ijaaseeyo sheekiiba inuu asaaniidiisii dhici karto dadka qaarkood uu kaba rido waxyaalaha ijaazadii aan hoos iman in isagii kagaba wariyo waxyaalaha qaladaa dhici kara oo akhbaabu ku dhici karaa laakin se shaksigan waxaan maahirka ku ahaa marka uu isaga ule waxaanuu yahay waxyaalaha ka iman kara marka aanay sharbiyadaas ku jirin de imika kama iman maayaan marka taas waa mustaxsana ayuu yihi ama bacd culamaa buu leeyahay waaba shardiyeen oo iyagu waxay shardiyeen waaba ibnu cabdilbari iyo qowl saas laga soo naqliye suuradun bay shardiyeen waa qowl iskaba xooga badan oo dee la shardiya ninkan ijaazanayana caalimo inuu yahay oo waxa calaqal uu ijaazaynaya macrifo weyn u leh ka loo ijaazaynaya mid waa inuu yahay ama dee ilmo yar iyo shaksi aan riwaayo yalahayn iyo waxyaala saasa iyo kuwaa ijaazadoodii meesha kaba saareenoo baahida ay dadkani u baahan yihiin in sanadkii u xidhiidho iyadoo dee cimrigoodiiba u saamaxayn iyo waqtigoodi warxigoodii toona inay dhammaanba wixii riwaayo wada yeeshaan ayaa kuwan ay ugu ba ayaa loogu baneeyo ama dee tan baabay shardiyeen bacdigoodna waa min caalimin limaahidintabay shardiye wey dadku xusuurka waa la fiicnaystay marka de min caalimnima marka ijaazadii baa la fiicnaystay alijaazatu min caalimnima waida kaant min caalimni marka ay kasoo fusho shaksi caalimo xaggii oo macrifo ula bima yujiz walimaahirin shaksi maahiro xaaja bilfani in ay usoo fusho wax loo ijaazaynayo wa shardigu kan in la shardiyo macnaa kownu kulli min almujizi walmujaazi lahu min ahli lcilmi intaas la shardiyaa yuxzaa waxaa loo nisbeeyey ilaa akaabir rag waaweyn baa loo nisbeeyey uu ka mid yahay imaamka ibnu cabdilbari uu ka mid yahay weeye ama iyada haddaan taas ayn lagama aaminaha waxaan sheekhu xadiidkiisiiba ahay inuu soo geliyo inuu sanadkiisii waxyaala ka nuqsaamiyo taasi waxa weeye ayaan laga aaminhayn raabicuha cindahum lmunaawala an yucdiya almuxadisu lkitaaba laha minkan tali icaaratun aw yuxbira raabicuha awjuu taxamul halkii hore weyaanaynay mid koobaad iyo mid labaad iyo saddexaad baan kasoo baxno iminka ijaazadii ah qira'a iyo samacna uu inoogu horreeyay haddaba awjuudii taxamusheed sideed ahayd kii afraad ama awjuda kii afraynayey saddex baynu ka soo baxnee cindahum almun cindahum xaal ay ku sugnaatay cinda almuxadisiinba almunaawalatu munaawaladii weeye oo marka la eego cinda ahlilcilm ama cinda almuxadisiin ka afraadi waxa weeyaan ee awjudu taxamul cindahum almunaawalatu isu dhiibid wax laysu dhiibo munaawalo wax la idhaah marka maxay tahay waaba ka sugeeyo an yucdiya waxa weeye munaawaladu an yucdiya inuu siiyo weeye sheekhu almuxadidu muxadidkii tilmiidkiisuu diyaal kitaaba kitaab macnaha uu siiyo oo markaa lahu litilmiidi tilmiidkii uu siiyo milkan mamluuka milkan milki ahaan uu siiyo oo uu milki siiyaba tani waxaa taa milkiga ku xigtaa icaaratu mucaariyeyn uu caariyeeyo isagoo hadda ijaasa u raacinaya uu markaa waxa weeye inoo dambaysaba aw amase an aw yuxdira uu keeno lishekhi sheekhi uu sooxa agtiisa keeno sheekhii nin cilmi aqoonta u lahaa ee macnaha waxaan kitaabku binnistay macrifada u lahaa bidalika alkitaab likay maasuu yandura uu eego sheekhu uu fiirsado bal kitaabkani wuxuu kunadsaday taas uu eego uma bacdiyeed yarudduu waa celinayaayo sheekhii ilayhi ila taalibi buu kitaabkii usoo celinayaa wa adina waana idmayaa fi suuratayni labada suuraba fii riwaayatin riwaayada uu ka wariyo ayuu u idmiyaa ijaas uu raacinaya ekajin suurooyinkan muxadisiintu taa inay banaantay awsuutaaxamisayay ku tegeen i macnaa adeecu bidalika way ku adeec ehel bay u yimin lagu adeeco taas oo imika tanada maxay mudaawaro wax la yidhaah weeye ijaazada aan soo inoo soo socotaa marka dee umuurahan hore la eegay ijaazada la socota iyadaa ka horeysa oo ka mudanaya laakiin suurooyinkeeda ayaan ijaazada bacdigood farka udhexeeya jirinoo saa daraaddeed baa ijaazada ugu horreysiiyo dee qaybo ijaazadii kamid ay noqonaysaa amnawaladii markaa muxuu laba suuro inoo sheegay sheekhiibaa kitaabkiisii uu dee dabdiyey muqaabalada uu ku sameeyey ee ku baxay usuushii sheekhyadiisa ayuu daalibji u dhiibayaa u milkitinayaa uu siinayaa ama se uu cariinaya inta uu ka qoranayo axaadiistaas uu kaba qoranayo markaas baa wuxuu odhanaya waa dee kitaabkaygani weye ama axaadiistaydii sidaasaan ku wariyaa oo fulaan baan kaba wariyaaye iga wari waana kan kitaabkii siiyey ama caariyeeyey waxaana dee taasi faa'iidadaysay masaalibtii marka la siiyaday ama kitaabkii qaatay uu sheekhu agaab u saxday uu dabdiyey markan uu waqti buu haysanayaa uu wixii kitaabka ku sugnaa uu meel kale kuma qorto dibna uu muqaabaleeyo taasi waa suuro oo waa mid idanna waa inuu la socdo suurada labaadna faariskiibaa kitaab keenaya axaadiis ay ku qoran tahay sheekh aqoon ule ayuu keenayaa waxan axaadiistan kitaabkan ku qoran wuxuu ugu dhiibayaana siuu bal sheekhu u fiirsado oo u eego markaa markuu dee sheekhi eegay ee uu aqriyay kitaabku arkay axaadiistiisii inay tahay oo wix iska bela